alxamdu lilah rb اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cala ashraf اlanbiya wاlmursaliin nabiyina muxamedi wcala alih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol konton iyo afraad ee ka mida min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray anwaacdii loo xajinayey iyo inay intuba bannaan yihiin sidii axaadiisu ay tustay <clears throat> xadiidkii dheeraa ee ummuna caaisha duruqdiisii iyo riwaayaadkiisi baa soo socday xadaثna زhayr بn xرb وإسxاaq بن ibrahim qala زhayr xadaثna وqala isxاaq أhbarna jrيir بn cabdالxamid الضbi buu ka wada can mansuur yacni bn muctamir can ibrahim الnaqi can اlأswad can caaisha radi allahu tacala canha qaala kharajna waxaanu la baxnay maca rasuulilah nabiga la jirankiisa walaa nara anagoon u arkaynin ila anahu camalku inuu yahay un ana u arkin alxaju xaj waxaan ka ahay waxaan xaj ka ahayn aan lala imanaynin annagoo aaminsan baan nabiga la baxnoon maka la aadna intaan madiina ka baxnay falamaa qadimna makkata maka markaanu gallay tatawafna waanu dawaafna bilbeyt kacbadaan ku dawaafnay bay hooyadan u jeedaa dee saxaabadii badankood bay u jeedaa iyadu maysan dawaafin fa amara rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu faray man lam yakun saaqa alhadya ninkaan soo kaxaynin hadyi iyo xoola aan wadin xagga xaaji aha an yaxila inuu xalaaloobo markuu dawaafka quduumka la yimaado oo sacyi la yimaado howlihii taqsiirka ama xalqiga uu sameeyo inuu ka xalaaloobo cumradii qaalad waxay tidhi hooyadeen faxalla waxaa xalaaloobay oo cumradii ka xalaaloobay man lam yakun ninkaan ahayn saaqalhadya mid xoole soo kaxiyey ninka ahay wa nisaa'uhu dumarka suubanuhun calayhi salaatu wasalaam ee la soo lam yasuqna alhadya hadyi ma aysan soo kaxayn faxlalna iyaguna waa xalaaloobeenoo siday saxaabada u badnayd way xalaaloobeen qaalad caaisha waxay tiri faxidtu marka taqdiim iyo taakhiir baa ku jira waad garanaysaa xadiidka markay sarif soo maraysay iyo toban kilomitr meelaha loo soo jiro ee maka waa kii dhiigu ku dhacay kadibna maalinkii tobnaad yowmu naxriga oo sabti ahayd ayuu dhiigku ka go'ay hooyadeen caraf waxay istaagtay iyadoo xaa'ido ah falam aطuf bilbeyti beytka maanan dawaafin maalinka horeen soo gallay maanan ku dawaafin falama kaanat leylat اlxasba habeenkii dixjiifka ama galajiifka marka la marayo habeenka afariy tobnaad ee dilxija ah qaalad waxay tihi qultu yaa rasuul allah yarjicu الnaasu dadku waxay la laabanayaan bicumratin waxajatin dhammaystiran cumro iyo xaj mid walba kala madax bannaan cumro dhammaystiran oo madax bannaan iyo xaj maalinkii sideedaad intii la xidha asaguna madax bannaan waarjuc anna ma la laabanaya ana aniga caaisha bixajatin xaj keligii miyaan la laabanaya meesha yarjicu naasu ay tii dadka ay tidhi riwaayada axmed baa caddayso waxay tidhi yarjicu sawaaxibi dumarkii layla qabay ma xaj madax bannaan bay wadanayaan anuguna xaj keligii marka meesha hinaas iyo masayr baa soo galay qaala hooyadan waxay tidhi qaasuban wuxuu yidhi awamaa kunti mawaadaan dufti tii dawaaftay layaaliya qadimna maka habeenihii aan maka soo galay ma waadan dawaafinoo dawaafu lquduum ama dawaafu lcumra aadan la imanin qaalad qultu laa maya nabi allow lama imanin qaala fadhabii tagoo raac maca akhiika ila tanciim walaalka cabdiraxmaan ibn abubakar waxaad u raacdaa tanciim faahillii bicumratin cumro soo xidho uma intaa kadib mawciduki meesha ballankaadu waxaa weye makaana kada wakada halkaas kuukaya kan habeennimo nabigu waan bixi waan soo dawaafulwadaac oo sawatis baan soo samayni aduguna cumradaad soo dhammayso aan iskugu imanna meel hebla qaala safiya waxay tidhi bintu xuyey oo iyaduna xaasaska nabiga ka mid ahayd gabadhii reer bani israa'iil maa uraani nabi allow ooma arko waa habeenkii la baxahayey ee tawaafulwadaac la samaynayey ee aroortiisa halkaasiyo madiin loo dhaqaaqi lahaa maa uraani ooma arkaayati ilaa xaabisatukum anna inaan xanibahaya mooye anna inaad xnibahayaba mooyeen wax kale ooma arko bimacnaa aniguna dhiig baa igu dhacay daawafii gudacan lama imanin marka waxaad ku qasbantihiin tihiin saa iska dhaadhicisay inaad isugtaan intaan ka xalaalo ka daahir noqonayo kadibna aan la imanayo dawaafu lwidaaci aan la imanayo qaala nabi wuxuu uhi caqra xalqa awamaa kunti tufti yowma annaxri caqra iyo xalqa waa eray uun goon kale ama wargoe oo kale waa ظaahiruhu adducaaءu calى الشhakhصi waana hayru maqsuudi cinda اlcarab ere lagu halqabsado oo muuqaalkiisa kor u eg habaar xaggana aan loo jeedin habaar looga wadan waaye caqra waxaa boqnaha la ku go'ama dhaawxaha ku gaadha laga wadaa xalqan dhuunta lagugu dhufayoo kale wey dhuunta lagugu dhufay oo kale xanuun cunaha iyo booca kaaga dhaca ood u dhimata allah kugu ridoo kale wey macnuhu caqra iyo xalqa oo ka oo kale weeye ayib laakiin caqran wa xalqanna waa la akhriya markuu ducaaw calayhiya ruuxa la habaarayo caqran wa xalqan baa la yidhaahdaa boqnaha iyo dhuuntaba alla kugu dhufay weeye faylasha alla kugooy inagu sooma dhahno mararka qaarkood ayib marka waa caqra waa faylasha allaha kugooyo oo kale weye xalqana dhuunta alla kugu dhufay weye degelkaa lagaa rido marka waa nabigu wuxuu ka naxay eraygay tiri anna waxaan u mahay inaan xanibahayo ayb nainkaar qabto oo kale weeye wadaadduhu dadka qaar soomaalidu nainkaar qabtoo kale islaanta adoon u jeedin aad habaartid afkaadu bartay ama looga jeedo gacalcun weeye marka waa daahiruhu waa addamu waadducaaءu cala shakhsi laakin waa hayru maqsuud soomaaliya in badan bay leedahay ayaa noocaas awamaa kunti ma waad ahayn safiyo tuftii tii dawaaftay yowma naxri maalinkii yowmunaxriga ee dhuundhowga tobnaadee lala imanayey gowraca iyo dawaafkii ifaadada iyo xiirashadii iyo lala imanaya iyo jamratulcaqaba in la turto maalinka miyoodan dawaafin qaalad bala naba lowaa dhawaafay tiri maalinkaas oo dhibi uma dhicin qaala laa ba'si infirii markaa dhib ma laha bax baa la yidhi dadka raac naxabisi mayside oo lagu nagaan mahaye orod maxaa yeelay dawaaful wadaac xaa'idadu waa ka dhacahaya waafulwada xaadadu waajibkuma aha gabadha hadday xayd way iskaga tegaysaa waajibkuma aha isagoo dawaafulwadaaca baa laisku hayaa ma waajiba mise waa sunna cinda ahlilcilm qaala caaisha waxay tidhi falaqiyanii dawaafulwadaacu marka xaaido waajibkuma aha sidoo kale dawaafulquduumna xaaido lagama rabo dawaafulquduumka hore markaad tagtaan beytulaahi alxaraam waa dawaaftan waa aragtay dawaafulquduum bal salaanta u horaysay la salaamayo cumrada la bilaabayo dawaafka asaga ah gabadha xaayadada lagama rabo waxaa laga qaatay xadiidka caaisho xadiidka caaisha laga qaatay waayo dawaaf alquduum waa ka dhacay sidoo kale safiye xadii qisadeeda waxaa laga qaatay inaan laga rabin xaa'idada dawaafu lwadaac inteenna kale wey qaala caaisha waxay tihi falaqiyanii rasuulullah rasuulka ilaahay baa ila kulmay wa huwa muscidun min maka asagu maka ka fulay oo xaggii u soo laabtay badxaa iyo waadi muxasab u soo laabtay oo soo sameeyey dawaafulwadaac soo sameeyey wa ana anuguna munhabitatun calayha aan ku soo ka imi tanciim riwaayadaasana sax ah. nabigu riwaayad soo maray taqdiim takhiir baa ku jiray nabigu intay caaisha tanciim ku maqnayd buu yimid makuu yimid uu dawaafay dawaafulwadaac wuxuu ku laabtay fadhiisimihiisii meeshuu deganaa halkii bayna caaisha ugu tagtay kadibna waa la baxay bacda alfajr waa inaga soo maray intaan salaad dilaacin ka hor <coughs> aw amase raawuhu wuxuu yidhi caaisho waxay tidhi ana muscidatun anoo fulahaya wahuwa munhabitun minha asagunoo ka soo hoobtay daymy weeye nabigu waa ka baxay marka waa ka fulay ayaduna way ku soo dhaadhacaysay nabigu waa ka baxay aydna waa ku soo dhaadhacday aw ana muscida minha min maka aan ka baxay whuwa munhabiطu minha ay calayha aw fiiha ama asaguna kusoo hobtay qaala isxaaq wuxuu hi wa mutahabit meesha munhabita iyo munhabitun iyo muscidun la soo yidhi asagoo isxaaq bnu raahim oo sheekhii muslima markuu xadiidka warinayey lafdiga waxbuu hore la sheegay oo alfaada zuhayr bni xarbin wey lafdiga isxaaq waame asagu mutahabita anoo kusoo dhaadhacay ama wa mutahabitu nabiguna kusoo dhaadhacay meeshii dhaadhac ahaa meesha munhabia iyo munhabi uu ahaa waxaad u bedelaysaa mutahabia iyo mutahabiun intaan baad u bedel wax kale maaha oo imaam ka hadlaayo alfaadaas uu muslim kala duwaya waxadaanaahu suwayd bnu saciid alharawi baa xadiidka noo tabiyey can cali bni musr alqurashi can lacma sulaymaan wadaadda luqawiyiina isku dhiba ereyga xaqra iyo xalqa waxay leeyihiin muxadidiintu saasay ku wariyaan alifu ta'niis bay ku wariyaan luqa waa laga fiican yahay waa in caqran wa xalqan la yidhaahdo laakiin rag muxaqiqiinoo ah luqa ayaa yidhi labaduba way jiraan way idinka hoos baxdaye wayna keeneen nuquul u kereen marka wixii axaadiista ku yimaado ha fududaysanin ha fududaysanin intaad luqada ee baxdo waxaana mutakhasis fii baabi alcarabiya waluqa waxa nusuusta ku yimid ha ku degdegin maxaa yeele wafoqa kulli dii cilmin caliim sidaas wey can acma sulaymaan can ibraahim annakhi can اlaswad can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kharajna maca rasuuli illah nabiga ilah baanu la baxay nulabbi annagoo talbiyaysanaynoo yani xajinayna laa nadkuru aan sheegaynin xajan walaa cumra bimacnaa nusug muطlaqan soo niyoonabay leedahay laakiin riwaayad kale ay caddaynayo hade waa wadaadka suwayd ibnu saciida waa nin imaamu jabala min xay addiyaana laakiin xifdigiisa far baa lagu godaa mararka qaarkood saa darteed muslim mutaabacaadkun buu ku inuu xujaysto waa tahay wadaadana maba xujaysanin bay yidhaahdaan laa nadkuru annaguon sheegaynin baan labayk allahuma soo nidhi oon soo xidhannay oo xajku niyuunbuu u baahan yahay cumradoo niya u baahan tahaye shardi maaha in la sheego xaj iyo cumro bay wadaata ka qaateen ereygaa laa nadkuru xajan walaa cumra annaguna cumriya xaj midna aan sheegaynin baan soo xajinay wasaaqa alxadiia xadiidkiibuu kaxeeyey ninka la yidhaahdo mansuur miya cafwan ninka la yidhahdo acmash baan rabaa acmash wasaaqa alxadiia acmash xadiidkiibuu kaxeeyo can ibraahim anaqay buu ka wariyey bimacnaa xadiidi mansuur muctamir saasuu ku wariyey lafdigan marka qolyaha yidhaahda xajka uma baana niyo lagu hadlo ee wuxuu u niyo qalbi ah ayaa daliishada laakiin waaynu soo mar riwaayadka badankood inay saxaabadu kala baxeen in xaj soo xidhay oo la bedel la yidhi oo fasakhay cumro u bedela markii u dambaysay kadibna xajku uu dambeeyo maalinkii sideeda xaj labaad la xajiyey iyo niman qaariniin ahayoo xoolo soo kaxeeyo cumro iyo isku lamaaneeyey xaj oo nabigu iyo saxaabadii xoogow gacanta wax ku hayay u badnaayeen marka saxaabadu badankooda waxay ku xajiyeen mutamaticiin bay ku xajiyeen dad yarna qaariniin bay ahaayeen wax mufrid ah oo maalinka xajiyeyna ma jirin xadaana abubakr bn abi shaybata wmuxamed muana wbnu bashaar jamiica can gundar gundarna waa maxamed bn jacfar alhudani qaala bnu lmuana in badan ba hawshaa kala sasaaraa muslim waa taqaanaan xadaanaa muxamed bnu jacfar buu yidhiho asagu gundarba ma dhihin xadaanaa shucbat bn xajaaj can ilxakam bn cutaybata alfaqiih alkindi can cali bni xusein zayn alcaabidiin ninkii la odhan jiray ahlu beyt rasuulilahi weeye cali bni xusein ibn cali weeye ibn abi aalib weeye can dakwaan mawla caaisha dakwaan bn abi camr almadani can caaisha radi allahu tacaala canha anaha qaalad waxay tidhi ninkii mawlaheeda ay mararka qaarka tujin jiray weye musxabka ku tujin jiray ad garanaysaan taraawiixdo kale ama ramadaanka qiyaamuleil qiyaamkiisa markii caaisha uu tujintugtab qur-aan qaatuu ka akhriyi jiray markuu ku istaagaan ninkii wey anna qaalu hyadan waxay tihi qadima rasuulullah rasuulkii ilaahay baa soo galay goormuu soo galay maka liarbacin madayna ayadoy afar tagtay min dilxija bisha carafa ay ka tagtay aw hamsin ama shan riwaayaadku afar bay u badan yihiin khilaafka aynu soo maray baana meesha ku jira ibnu xasam oo yidhi nabigu khamiis buu soo baxay sagaal barina wuu soo socday yowm lkhuruujna markaa meesha ka reebay yowm lkhuruuj haddii laga reebana siduu asagu qabana nabigu wuxuu soo gelayaa maalin khamiisa ayuu gelayaa mako idan nabigu calayh salaat wasalaam sida raajixaana wuxuu soo baxay sabti toddoba beri buu soo socday sidan ay saxaabadu sheegeen baana saxanoo afar bishii dilxijo afar ayuu soo galay marka maalin axada ama sabtay ku beegmaysaa horaan carabka waxaan ku soo dhifna khamiis buu soo galay khamiis ma soo gelin ee khamiis bishaa bilatay khamiis bishaa bilatay dilxijo waxay dhalatay maalin khamiisa taa muran malaa iyadu maxaa istaagay carafahee eh, eh. jamcuu istaagay soo bisha sagaalkeeda haddaad meel istaagto bisha waxaad ku dhaarataa inay dhalatay maalin khamiisaad ooy maalinkaa jumco noqoto bishu maanta waa sagaal baad tiri waana jumco maxaad leedahay haa khamiis bay dhalata wey ka khamiis ka khamiis waa sideed maalinka sagaalaadna waa jumco idan nabigu jumcu istaagay carafo qur lagu soo dejiyey alyoma akmaltu aayadii maaido la soo dejiyey bishu khamiis bay bilatay laakiin nabigu khamiis ma gelin makee dhexday ugu bilatay afar beri maalinka afraad buu maka galo marka waxay noqonaysaa haddii sida ibnu qayim la maro sabti iyo axad iyo isniin iyo talaado iyo arbaco shantaa beri waxay ahaayeen sidataal khamiis jamce sabti iyo axadna axaddina wuxuu soo galay makuu soo galay oo bishu ay afar afartan u geey uu soo socday sagaalkaa maalmood buu soo socday calaa ra'yi ibnu qayim ibnu taymi siday rajaxeen kale ibnu xasmi asagu waa ka bedelan tahay oo tiisu way isbedelaysaa ayb muddadu marka toddobay ahayd iyo sagaal bay ahayd baa la isku haya ibn xasan isagu wuxuu i lix berioo dilqacdaa iyo saddex afar waxay noqonaysaa dilxijaa toban beri markaa noqonaya toban beri bay noqonaya nabiguna marka wuxuu jooga waagaas maalinka iyadaa markuu soo xajiyey toban maalmood keliya hadduu afraad soo galay saddex tobnaadna ka baxay meeqo oo toban maalmood maalinkii axadiibuu soo galay oo dilxijo ay afar tahay habeenkii afariyo tobnaad dilxijana nabigu waa ka baxay mako marka waa toban maalmood toban maalmood ama sagaal habeen miya mise waa toban habeen habeenkii tobnaad buu baxay sagaal adugu tobankaa beriwo tobankaa beriwo nabigu maka joog larbacin madayna min dilxija iyadoo afar dilxija ka tagta aw hamsin ama an waa shaku raawi afarta raajixa wayna soo noqnoqon doontaa fadakhala calay anuu ii soo galay wa huwa khadbaan asagoo cadhaysan faqultu waxaa nabi allow man aqdabaka yaa rasuul allah rasuulka allow yaa kaa cadhaysiiyey adkhalahu allahu naar ilaahay naar ha geli ruuxii in la dulmo lagu xadgudbo ama laga cadhaysiiyo waa khatar waxaa kaloo meesha ku jira ninkii nabiga ka cadhaysiiya ama diinta ku xadgudba ama wax shareecada ka dhana sameeya in la habaari karo lagu habaari karo ilaahay naar ha geeyo adhalahu llahu naar qaala wuxuu hi caaishu maxaad taa ii leedahay maxaa u leedahay awamaa shacarti ma waadan dareemin oodan ogeyn annii anugu amartu nnaasa biamrin dadka inaan wax faray oon ku idhi cumradiinni xajkiinna cumro u badala xajki aad kiini aan hadyu wadin ha u bedelo cumro cumrada markaad ka xalaalowdaanna maalinka sideedaad xidha xaj xidha faidaa hum yataradaduuna waaba ayagoo noqnoqonhayo mermeeraysanay saas yeelaan idhi waana mermeeraysanay ficil ahaan hawsha kuma dhaqaaqahaya nin yidhi nabi allow yeeli mayna kuma jiro nin yidhi nabi allow ma yeelayna kuma jiree durba hadday ku dhaqaaqi waayeen nabi xukumay yataraduun ficilkaada la xukumaya ayib ma afka inaad ka maqlaysa hawshu maa afkaymaad ka maqlaysa hawshu mi haddaad samaysa fal kutusaayo inaad wix aadan ogolayn oo lagugu xukumi qaal xakam wuxuu yidhi asagu kaannahum yataraddaduuna axsabu asagaa lafdigii kaannahum yataraddaduun faidaa hum yataraddaduun yuu rabaa asagu siduu ku maqlay inuu hubaal ahaan u sheega ama mal ahaan u sheego wuxuu yidhi waxaad moodaa inay lafdigu ahaa aan maqlay iyo way meermeeraysanaya ama way laba boglaynaya nabigu wuxuu ihi walow annii istaqbaltu caaishu haddaan laysu celin lahaa min amri arinkayga mastadbartu wixii aan soo dhaafay xaajadu hadda hadday bilow maanta layga dhigi lahaa oo wixii aan soo dibmariyey laysu celin lahaa maa suqtu lhadya xoolama soo kaxeeyeen macila jirankayga xata ashtariyahu ilaan iibsado uma axilu waan xalaaloobi laha kamaa xallu se u xalaaloobe wuxuu nabigu haddaan maanta hawsha iisu noqon lahayd oo hadda xaj bilow la odhan lahaa waxaa weeye ma yeeleenoo waxaa noqon lahaa mutamati sida iyagu yeeleen baan yeeli lahaa hadyi ma soo kaxeeyeen kadibna meeshan umbaan ka iibsan lahaa yowma naxri umbaan neef meelaha intaan ka iibsadaan tamatucii dhiiggiisa iska gowrici ma suqtu اlhadي xatى ashtariyahum min makata wey oon maka ka iibsan si iyagoo uga iibsanhayaan ila nin walba dhiig baa lagu yeeshay ninkii waayana hadda soon iyo hawlihiisi baa laga raba uma axilu aan xalaaloobo kamaa xalu saa un baan yeeli lahaaye may waxaa way anu waxaa ii diida maanic baa igu qumay maanic ayaa igu qumay altacliilu bilmaanici yastadci qiyaama almuqtadi qaacidadii loodhan jiray iyo tamatuca waxaa fadli badan buu nabigu tilmaamayaa tamatucaa fadli badan oo sida hadda ku xajidaan ah haddii lagu cileeyo xugum ama shay lagu cileeyo la yidhahda saa haddaysan lahayn saasaan yeeli lahaa waxa hadduusan jiri lahayn saasaan samayn lahaa waxaad ku baaqaysaa oo tusaysaa sidaasaa fiicane waxaa ku diiday hawsha kugu taaga altacyilu bilmaanici oo sawqu lhadyi ah yaqtadii qiyaama almuqtadi wuxuu keenayaa ama yastadci qiyaama almuqtadi fadli badnaashihii tamatuca inay taallo oy sharciyan sidaa tahay wadaadaha marka yidhi tamatuc baa ugu fadli badan wax la xajiyo qaab loo xajiyo ayaa daliishadana waana xadii xoog waana macno daahir oo bannaanka yaallo weeye qolyaha qiraanka marayna nabiga ilaahay siduu wuxuu u doortay ayaa xaj ugu fadli badanoo qiraanka ah ay leeyihiin xadiidkana waxay kaga jawaabayaan waa qalbi qaboojin saxaabadii siday u badnayd danyarta ahaa ee haddii kari waayey loona badnaabuu nabigu xoogow khuluq cadiima ah ilaahay ku abuuray uu u qalbi qaboojinayaa mooyeen xaqiiqadu waxaa wey waxaa fadi badan qiraankaay leeyihin xadaanaa waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey cubaydlahi bn mucaad qaala xadaanaa abi abihi waa mucaad bn mucaad alcambari xadaanaa shucb xajaaj can ilxakam bn cutaybat alfaqih samica wuxuu maqlay xakam cali bn xusein buu maqlay oo hadda riwaayada dambe samaac baa ku jira xakam can dakwaan mowla caaisha can caaisha radi allahu tacala an qaalat qadima الnabiyu liarbacin nabigaa maka soo galay afar aw khamsin shan oo madayna tegey min ilxija carafa ka tegey fadakara wuxuu sheegay bimili xadiii gundar buu sheegay mucaad ibn mucaad alcambariwe walam yadkur muusa sheegin mucaad ashaka min alxakam fii qowlihi yataraddaduun shakiga ah kaanahum yataradun axsibu axsibudaas shaki raawiga ah muusan sheegin wadaadka mucaada fi riwaayati can shucba waxaan hawshaa la yimid gundar can shucbata can ilxakam وxadثna محamed بن xاatim maymuun xadثna bahز بن أسد الcami xadثna وhayb بن khالد الbاhili xadثna cabdالlah بن طاوuس can abi abi طاوuس بن kaysan اليmاني min أjل أصxaabi iبn cabaas baa lagu tiriyaa can caaشha رadي الlah تaعالى canha أنha أhلت bcumratin hooyadan cumray soo xidhatay waa bilowgii hore ibtida cumradii ka socon weyda anaga soo maray lasku khilaafay hooyadan caaishu maxaj mufrade soo xidhatay oo cumro u bedel la yidhi mise cumray soo xidhatayoo markay dhiiggu ku dhacayoo cumradii dhammaystiri weydaa le waxaad u badashaa xaj sidaasaana raajixa waa inaga soo mar riwaayad fara badan annaha ahalad waxay soo xidhatay bicumratin bay soo xidhatay faqadimat markay soo gashay walam tauf bilbeyti beytkan maynan ku dawaafin xataa xaadat fanasakat e, ilmanaasika kulaha idan taqdiima takhiir baa ku jira cumray soo xidhatay faqadimat walam tauf fi lbeyti limaada xataa xaadad xiina xaadad baa laga wado markay dhiiggii heshay ayay ku dawaafi weyday kacbada fanasakat ilmanaasika kulaha acmaashoo dhan bay la timid waxaan ka ahayn dawaafka iyo sacyigii ka dambey waqad ahallat bilxaji markii dambena xaj bay xidhatay faqaala laha الnabiy yowma الnafri maalinka la baxaayay saddex tobanaad wuxuu ku yidhi yasacukii waxaa ku deeqa dawaafukii dawaafkaadii xajka ayuu wuxuu ku deeqaa lixajiki wa cumratiki cumradaadii iyo xajkaadii waxaa kugu filan dawaafkii xajkaad oo la timid maalinkaad xalaalowday cafwan maalinkaad daahir noqotay oo yowmu naxri somadan la imanin dawaafkii xajka ee dawaaf alifaada ahaa iyo sacyigiiso lamaadm haa kaasaa kuugu filan halkaa dawaaf ayaa wada laqay xajkaadii iyo cumradaadii isfangalay idan xadiidka wuxuu daliil u yahay culummada qaba qofka qaarinka ah lagama rabo waxaan ka ayn hal sacyi iyo hal dawaaf sacyun waaxidun lixajihi wa cumratihi wa dawaafun waaxidun lixajihi wa cumratihim baa laga rabaa halkaa dawaafbaa u dhacaaya cumro iyo xaj halkaa dawaafbaa u dhacaaya halkaa sacibaa u dhacaaya cumro iyo xaj u dhacaaya fa abad waa diida waxay ti aniga ma yeelaayo nabi allow haweenkaada kula socdo mid walba cumro madax bannaan oy ka xalaalowday iyo xaj madax bannaan oy hadyi ka bixisay yay wadataa anigu keligay xaj unbaan imid hawshan aad kay qabanayso haweenka hadhow waa way ugu maagahayaan waa diiday faabad hooyadan way diiday hawsha ayadaa fabacaa biha wuxuu diray fabacaa biha ayadii buu diray cafwan maca cabdiraxmaan eh, ibn abibakr buu diray ila tanciim aad buu yidhi factamarat waxay soo cumraysatay bacda alxaji xaj dabadii bay soo cumraysatay waana min munkaraat wa min alkabaa'ir wاlfujuur cinda alcarab fi اljaahiliya maan ogolayn ashhurulxaj in la cumraysto mamnuuc bay agtooda ka ahayd aniga soo marray ibnu cabaas inuu odhan jiray waxay dhihi jireen idaa cafa alwabar wa bara'a addabar wa dakhala safar faqad xallat ilcumratu liman ictamar sajci bay raadinayaan waxay dhaheen idaa cafa alwabar awrtii lagu soo safray lagu soo xajiyey markay intay bogsato ay timuhu baarku la baxaan boogtii iyo baxdintiina ay bogsato bisha safarna ay dhalato faqad xallat ilcumratu liman ictamar inta ka horaysana dembi iyo jarimo way qabeen ashhuruxaji xaggey ku dhammaadaan ashhuruxaji waa shuwaal soonfur iyo sidataal iyo arafo labaatankeedaa loo badan yahay ilaa labaatankeeda waa bisha dhanba marka ilaa ay dhammaato saddexda bilood xajku ay dhammaadaan bishii muxarna ayna ay dhammaato oo ashhur xurumka ku jirta afarta ahaa ku jirtay oo bisha safar dhalato cumro waa mamnuuc bay dhihi jireen idaa cafa alwabar wabara'a adabar wa safar faqad xallat ilcumratu liman ictamar bay odhan jireen waad ku istaagi wafiga radaa waad wada reebaysaa ama wasli ama waqfi maxaa yeele waa maqsuud sajciga agtooda maqsuud ka ah cinda alcarab tiibuu nabigu baabi'inayaa saxaabadii soo xajiyey xaj soo xidhay wuxuu yidhi fasakha bedela cumro u bedela kadibna bacda alcumrati xajiya qofkii xaj wato wey kii kalen xaj wadanina ashhurxaj buu soo cumraysta soo xidhay oo caaisha ka mid tahay qorshihii qureysheed oo dhan iyo diintoodii oo hawshan ku saabsanayd yuu nabigu baabi'inaya waa inagii soo maray fii sunan abu daawuud raqamka xadii bin cabaas bisanadin saxiix ka akhriya ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yidhi nabi maxamed caaisha muusan oo dhan soo cumrayso bacda alxaji ilaa liyaqطaca amra hada alqawmi min quraysh waman daana bidiiniha nabigu caaisha wuxuu cumro ugu fasaxay ma aha ku sabirsiinaya sasabiyo masayrtir ma aha wuxuu nabigu ku baabi'inayay caqiide jaahiliya oo raasikho oo quraysh aaminsanayd oo ahayd bilaa xajka lama umraysan karo cumro madax banaan iyo mid xaj ka horaysa iyo mid ku dhex jirta iyo mid ka dambaysa midna waa mamnuuc ilaa laga noqdo safarkii oo awrtu baarki la baxo dhowrku ay la baxdo oy boogta iyo baxdintu meeshii mudhulkii murxay uu bogsado oy safarna dhalaato oo laga baxo ashhurulxaj iska daaya laga dhammaado ashhurulxurum laga dhammaado tii buu nabigu baabinayaa buui ee caaisha hawsheedu cumro ma ahayn maxaa lagu baabinayey wax kale iskaba daaya aniga ahalkayga axabu nnaasi ilay yaad hawshaad u arkaysa inay jariimiya kabiiro tahay yaa lagu baabinaya taangii lagaga dhigaaya ibn cabaas baa ku dhaartay walaa mukhaalifun lahu min asaxaaba akhriya xadiikaas lamarkana waa insiye haddaa miyaan idiin sheegin meeshuu sunanka kaga jiro war caddaada waxadaanii cafan xaggeen maray waxadaanii xasan bn cali alxulwaani abu muxamed alhilaali alhudali waa nin asalkiisii basri ahaa waagi dambena maki ahaa in badan baanu soo maray wadaadka maalowdaan ka hadlayna weeye la takfiirinay soo ma garanaysaan ninka qur waa makhluuq yidhaahda waan takfiirinaya laakiin ninkii yidhaahda alqur'aanu kalaamullaahi weeye intaana ku istaaga oon makhluuqna dhihin hayru makhluuqna aan odhanin waan ka joogsanay ma gaalaysiinayo wadaadkii abu salm nusheega ku yidhi man lam yashhad bikufri اlkaafiri fahuwa kaafir wadaadku ku yidhi weeye ninkan xasan cali alxilwaani ya horeban soo marray xadana zin bn xubaab alcukli xadaanii ibrahim bn naafic almaqsumi xadaanii cabdullah bn majiix athaqafi can mujaahid bni jabr can caaisha radi allahu tacaala canha meeshan marka waxaa ku jirta baxi isnaada ku jiro mujaahid bnu jabr maki wadaaddaa waxay dhaheen lam yasmac min caaisha ummuna caaisha mujaahid waxba kama maqal wadaaddaa yidhi muxuu muslim marka caaisha hawshaas mujaahid xadiidka ugu keenaya isagoo xujaysanaya mutaabacaad baa ku keene waxaa lagaga jawaabay ariiqat lbukhaari muslim basabamahe ariiqat lbukhaari muslim waxaa weeye haddii sheekh iyo ardaygiisu ay tacaasuraan oo isku xilli yihiin isku wakti isku zaman atacaasur xaggana ay dhici karta inay kulmaan oy wax kala qaataan daliil cadoo saddexaadna aan lahaynoo tusahay labadan sheekhaya arday inay soo gaarin ama waxba aysan kala maqal ayna kulmaan aan la helin ninka waxaa lagu xambaarayaa xadiidkiisa cala asamaac walitisaal saddex shardi muqadimadani ku soo maray sheekhiyo ardaygu oo sida caaishahi mujaahid waa inay xilligooda issoo gaadho isku zaman iyo isku wakhti yihiin caaishiya mujaahidna soo gaadheen ree xijaaj bay isla ahaayeen madiiniya makaba inta waa isku maray culamo badan buu kala kulmay saxaabayada ka da'yar buu la kulmay kuwa ka waaweynoo ka daweyn waxbuu ka wariya marka tacaasur waa inay kulmeen oo isu yimaadeenoo wax kala maqleenna way dhici kartaa daliil madax bannaanoo tusahaya mujaahid inuusan caaisho weligii la kulmin waxnana uusan ka maqla lama hayo atacaasur wa imkaanu liqaa'i waassamaac calaa intifaa'i samacna lama hayo saddexdaa haddii la helo wadaadkun usan mudallis ahayn shardigaa kale waa laisku haystaa bukhaariiyo muslim maraan xadiidka inuu yahay mawsuul iyo muttasil intaa horta waa mid midda labaad muslim mujaahid intaa bese kuma kaabsanayo wuxuu hubaa inuu mujaahid caaisha wax ka maqlay waxaa iman doona xadiidkii aan soo maray cafw waan soo marayba waan soo maray wuxuu yidhi mujaahid dakhaltu ana wa curwat bnu zubayr calaa caaisha baan u gallay curwa zubayr iyo aniga ayaa masjidka gallay masjidu nebigu baan tagnay markaasaan la kulan cabdulahi bni cumaroo fadhiyo xujatu caaisha u dhowo la hadlayo hooyadey markaasaan maqalay buu hi caaisha rumayanaysa cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi ma waadan qolyahan amminkan barqinka saduxaa tukanhaya maad la hadashid markaasay ka hadashay oo masaladaas saatu duxa saatu barqi nabigu tukan jiri xadiidka waynu soo marray idan maxaa halkaa ku caddaaday anna mujaahid samica min caaisha wa laqiyaha uu la kulmay fi lmasjid nabowi fii xujratiha taasi waa midda midda labaad nasaa'i xadiidka ah sanad saxiix uu ku wariyey mujaahid xadaatnii caaisha xadaatnii caaisha marka warka ah mujaahid waxba kama maqal caaisha waa war aan sugnayn wey xadiiku marka waa muttasil taa waa intaasaan kaga tegaya annaha hooyaden xaadad bisarifay dhiigka ku heshay fatataharad bicarafa carafay ku daahir noqotay sawaabkuna waxaa weeye yowma naxri bay daahir noqotay yowma sabti ah riwaayadku saas carafa waxay noqonayaan waxay noqonaysaa maalinka sagaalaad ayib tobnaad bayna hooyadan daahir noqotay haddii doonaado habeenkn habeenkii musdalifa tobnaad baa loo jeedaa fa qaal lahaa wuxuu ku yidhi yujziu canki waxaa kaa gudaya yujziu canki awaafuki dawaafkaadi wuxuu kaa gudayaa bisafa walmarwati can xajiki wa cumratiki dawaafkii dhawaafto muxuu ka wadaa nabig sal slm bisafa walmar sacyigi inaga soo sheegnay sacyiga bayna safa walmarya iyo dawaafkan bilbeyt dawaaf bay u yaqaanaan salafku iyo saxaabadu waa isku mid ah haddii noqnoqosho yujziu canki awaafuki sacyuki bisafa walmarwa aad ku ordaysay can xajiki wa cumratiki cumradaadii iyo xajkaadii buu kaaga filan yahay halkaa maxaa ku cad in caaisho ay noqotay qaarina soo kuma caddo nabi muxuu leeyahy sacigii bayna saba walmarwa aad maalinkii tobnaad aad samaysay yowmu naxri iyo wuxuu kugu filan yahay cumradaadii iyo xajkaadii buu kugu filan yahay oo weli cumradaadi maysan burine way laalayd waxayna dhex gashay xajkaadii qaaranaad isu bedeshay marka jumhuurte axmed iyo shaafici iyo asxaab alxadiid buu xoojinaya radinaya ra'yigii xanafiyada ee odhanayay cumradii caaisha way burtay oo mar haddii dawaafna suurogeli waaye sacyina suurogeli waaye way dhammaatay kadibna hooyadan waxay xajiday xaj keligii oo mutaxanoo mufriday ahayd nimankii odhanayay ayuu xadiidku radinaya وxadثna yaحya بن xabيب الxاriثi qال xadثna khالد بن xاriث الhujaymi xadثna qرة بن khالد السدوسي qال xadثna cabdالxamيid بن jubayr بن شhaybة xadثna صفية بنت شhaybة qaala waxay tii safiya qaalad caaisha qaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayarjicu nnaasu biajrayni wa arjicu biajrin waaxidin bay jiri nabi allow dadku waxay la laba ajir oo waa maxay xaj madax bannaan iyo cumro madax bannaan bay ka wadaa labada ajir wa arjicu biajrin waaxidin miyaananiguna hal ajiroo xaja miyaan la laabanaya fa amara cabdaraxmaan buu nabigu faray ibn abi bakar an yanطaliqa biha inuu la dhaqaaqo caaisho ila tancim la aado qaalad waxay tihi faardafanii khalfahu gadaashiisu ifangeliyo hortigii buu isaaray calaa jamalin lahu riti uu lahaa cabdiraxmaan qaala waxay tihi fajacaltu waxaan gudagalay markaan dadka ka fogaannay arfacu kor u qaday khimaari hagoogtaydii axsiru aan ka faydayo can cunuqi dhuuntaydi dhuuntaansaastaan iskaga rogay baan garbasaarta iska qaado dhuuntii huurkii kulaylkii baan iska qaaday fayadribu wuxuu garaacayaa rijlii lugtayduu dhul ku dhufanayaa bicillati raaxila asagoo iska dhigay inuu ritiga garaacayo bicillati araaxila bisababi alraaxila cilo huna waa sabab markay dhunta bannaysay wuxuu ku dhufanhayaa lugteeda meeshay saarayd ayuu usha la aadahaya asagoo iska dhigahaya ritiga inuu garaacayo si u socda ayadna usha ku xadahaya qari wey siidaa jawaabteeda ka garanaysa niman wadaaddaa si khaldan u fasiray sidaas waxaa u fasiray wadaadka loodhan jiray saaxib الtaxriir qiwaam الsunna sharxiisa muslim saasuu u fasiray saaxib الnihaaya saasuu ku fasiray saaxib lisaan اlcarab sidaas waxaa ka sii horeeyey cabdilhaafir alfarisi kitaabkiisa almufhim liصaxiixi muslim ee hariibka iyo xaakim ardaygiisa ahaa oo mutaqadima sidaasoo ku fasiray sida marka qaadi ciyaad iyo qurtubi iyo ay mareen iyo ubi la ah waa khata waxaa weeye inuu usha iyada toos ugu dhuftuu diidahaya ritiga wax ku dhufan buu iska dhigay wuuna dareensiinaya ah, jooji wey hawsha ayada qaala waxay tidhi fayadribu rijli lugtaydu ku dhufanayaa usha bicilati araaxila ay bisababi araaxila gaadiidka asagoo iska dhigahaya inuu sababkiisa usha usoo tuuray ama gacanta u gara riwaayadda waay ti fatanaawalanii bishay miyadi fatanaawanali bishay miyadi qolyaha waxay dheen hadda markuu garaacayo lugtiisi iyo lugtooda isku dhowaahadee yuusaa igu soo dhahaya ma ah waa gacanta ushii shaabuugga ritaw u watay fatanaawalanii bishayin min yadihi wuxuu ila laacay wax gacantuu ku wato u lahayd caaisha qultu lahu waxaan ku idhi cabdiraxmaanoo maxaad ii dili whal taraa min axadin ma wax ragoo iska asturaad aragtaa so aduu maxrabkayga matii maxaa dhibo ku jira meeshu waa cidle qaalad waxay tidhi hooyadeen fa ahlaltu bicumratin baan ka xidhay tanciim baan ka xidhay asagana waa khayuuro ah, waa masayre waa wiilaashanaya walaashii inay dhuunta banaysu diidan yahay saasaa lagaa rabaa marka ad weliba hadda hooyadin wuu ka cabsanhayaaye usha toos baa la iskugu dhufanaya markaa iyada uma aqbalna waan soo qaabilay buu waan soo qaabilay nabi maxamed xaggiisi baan soo aadnay markaan cumradii aan soo xata intahinaa ilaa rasuulilah rasuulka ilahi aan soo gaadhnay wahuwa bilxasbati asagoo waadi lmuxasab jooga cumradu soo dhammaysatay kadibna nabiga kii ballamay nabiga xaggiisa soo aadtay xadana abubakr bn abi shaybata wibnu numayrin qaala xadana sufyaan bnu cuyaynata can camr bn dinaar almaki aljumaxi ahbarahu waxaa u warramay camr camr cabduraxmaan bn abi bakr ana الnabiy riwaayo kasta iyo mutaabaco kasta faa'iida baa ku jirta ama sanadka u laabanaysa ama matniga u laabanaysa ama labaduba ay ku wada jiraan ana الnabi sal ly slam amara wuxuu amray an yurdifa caaisha caaisha inuu fangeliyo fayucmiraha uu ka soo cumraysiiyo min atanciim meesha la yidhahdo haddaba aad taqaanaan xadaثna qتaybaة بن سacيid ومxamed رمx بن hاaجir الmisri جamيعا can leyث بن sacdi qaala qutayba wuxuu hi fii riwaayatihi xadaثna leyث بن sacd bu asagu yihi can abi الزubayr can jaabirin أnnahu qaala wuxuu hi jaabir أqbalna muhiliin xadiidka caaishe dheeraa ee riwaayadkiisi oo dhan wuu soo dhammaaday hadda wuxuu bilaabi doonaa xadiiثu jaabir asaguna aad iyo aad qadiyadda caaisha u sharxi doona marka isagana aan raacino insha allahu tacaala markaasuun aan israacino wixii axkaama marka labada xadiid ku jirta oo aad u fara badan aqbalnaa muhiliin aqbalnaa soo qaabilan soo jahaysana madiinaanu ka soo jahaysano makaanu soo qaabilay muhiliina annagoo xaj soo xidhannay maca rasuulila nabiga ilah la jirankiisa bixajin mufridin mufradin cafan bixajin mufradin xaj la gooniya ilow cumro laga dhartiray baan la soo qaabilay maka la soo aadnay ama aan soo xidhanay iyo ka wadaa saxaabadii badankeed iyadu waa is sheegi doontaa wa aqbalad caaisha jaabir baan hadlaya cafwan waaqbalat caaisha caaisha waxay la soo qaabishaydu la timid bicumratin jaabir kuu caddeeyey caaishaydu waxay soo xidhatay cumro keligeed ummadda kalena waxaanu soo xidhanay xaj nebi maxamed iyo saxaabadii hadyiga wadayna qiraan xataa idaa kunaa bisarifa markaanu marayna meesha sarif la yidhaahdo carakat ay xaadad dhiig bay hesha caaisho waalcuruuku alxaydu xataa idaa qadimna ilaa aan soo gallay markaan soo gallay dufnaa bilkacbati kacbadii baan ku dawaafnay wاsafa wاlmarwa marwana waan ku orodnay faamana rasuul اllah rasul wuxuuna faray markaan kacbadii aan ku dawaafnay oon bayna safa walmarwana aan ruclaynay an yaxila mina inuu xalaaloobuu faray nabigu man lam yakun macahu hadyu ninkaan xoolo wadin ninkaan xoolo soo kaxaynin ha xalaaloobuu yidhi subanu sal slm qaal wuxuu hi saaabi waxaan ku nabiga nabi allow xilun maada ay xilun min maada maxaan ka xalaaloobay nabi allow xalaalowgaad sheegaysa muxuu ahaa xaj wadanay xajkuna wuxuu dhammaadaa yowm naxr iyo ayaamu tashriq buu sii taagnaadaa maanta xalaalooba nabi allow maxaad ka wadaa xilun maada ay xilun can maada qaal nabi wuxuu yidhi kulluhu waa xalaalow dhammaystiran xalownimadu aad sheegaysa muxuu yii miyaad tidhahdeen si dhammaystamad xalaaloobaysaan xumaradi waad dhammaynaysaan acmaasheedii waad xalaaloobaysaan waad qabaysanaysaan waad feerhanaysaan nin hadda madiina dhex joogo siduu u dhaqmi lahaa waad u dhaqmaysa wuxuu idhi saxaabi fawaaqacna nisaa dumarkii baan u galmoonnay wa taayabnaa bitiib udugii baan ismarinnay iyo barfuunkii iyo cadarkii wixna loo diiday baan isku dhamooqnay wa labisnaa iyaaban aan lisu diidee ee tollaa ee shaarkii khamiisyi baanu xidhannay walaysa bayna wa bayna carafa annaga iyo carafa istaageen nooma dhexeeyo ilaa arbacu layaalin aafar habeen baa noo dhaxaysa carafa istaaggeeda waa saade soo galeen afraad carafana waa maalinka sagaalaad hadde markaa afarta habeen baa xigta carafa uma ahlalna bilxaji we xaj baanu xidhannay yowma tarwiya tafsiilka jaabirwaart uu kala qaaday masalada maalinkii sideedaad ywm tarwiya ayaan xaj xidhannay uma dakla rasuul sal slm calaa caaishu nabigu u galay meeshaa tadiimtaakhiir baa ku jira hawsha way horaysay caaishu nabigu u galay fawajadahaa tabki inay dhowr goor oydo laga yaabaa maalinka hore dhiig ku dhacay waa oydaa dhici karta maalinka dambe dadku xalaaloobeen iyadoo ay kari weyd oo saci ay kari weyd inay oydayna waa dhici kartaa labaduba isma diida haya tabki faqaala maa shanuki maxaan ku helay qaala anii qad xidtu xaalkaygu waxaa w inaan dhiiggii ugu dhacay waqad xalla annaasu dadkina waa xalaaloobeen tandaba marka inay dambaysa muuqanaysa walam axlil aniguna kama maydhanin oo kama bixin camalkii cumrada walam atuf bilbeyti kacbada kuma dawaafin wاnnaasu dadkuna yadhabuuna ila alxaji اlآan dadkuna xajkiibay hadda aadahayaanoo beriba waa baxayaan beri dambeba shayga kuu dhow baa loo jeeda faqaal nabig wuxu uhi ina haada arrinkan kada amru wey katabahu allahu calaa banaati aadam waa arrin ilaahay uu ku khalqay gabdhaha nebi aadam oo waa caadiya baxaal iyo dhaqan weeyo dumarkao dhan baa kula qaba goonahaas kaga dhigin fakhtasilii qabayso hadda qabayso adoo dhiiggaada qaba uma ahilii bilxaji xaj xidho maalinka sideedaad fa facalad way yeeshay hooyadan sidabay yeeshay waqafat ilmawaaqifa meel la istaagi laha o dhan bay tagtay minay maalinkii tagtay habeenkii bay bariday aroorti dambey ka kalahday carafay aaday maalinko dhan bay carafo joogtay way soo noqotay musdelifay bariday maalinkii tobnaad yowmu naxri yuu dhiigu ka go'ay mawaaqiftu waa sidaa mawaaqifti mina iyo waxaa weeye musdelifo iyo carafaya loo jeedaa xataa idaa aharat tahuradna waa la akhriya hada waa la goda xataa idaa aharat markay daahir noqoto iyadoo dhiig kaga go'ay oy qabaysatay aafat bilkacbati kacbaday ku dawaaftay wsafa walmarwana way socotay uma qaala nabigu wuxuu idhi qad xalalti waad xalaalowday min xajiki wa cumrataki jamia si wada jira cumradaadii iyo xajkaadiiba si wada jiraad oga xalaalowda la soco maxaa yeelay maalinkii aad tintii u dambaysay aad goysay xaj iyo cumro waa dhammaadeen way dawaafna timid qaalat ya rasuul allah inii ajidu fii nafsii soo maaragta caaisha inii ajidu fii nafsi nabig naftayda waxaan ka helahayaa oo igu taagan annii lam atuf bilbeyti xiina xajajtu markaan soo xajiyey aan u soo qastay camalkii cumrada ah in ma ka imid inaanan dawaafin baa igu taagan ummadduna waa dhawaaftay dawaaruteed waa la wada dhawaaf waxaan tirada ogu yaray sheegaan waa boqol kun baa maalinka nabiga la soo xajida boqol kun oo muslimiina nimanna boqol iyo labaatan iyo afar kun bay sheegeen boqol labaatan iyo afar kun bay sheegeen oo waddaha qaarkood sheegeen inuu yahay cadadu kalimaat اlqur'aan kelimaha qur-aanku boqol iyo afar kun weeye baa la sheegaa boqol labaatan iyo afar kun oo nabi la soo dirayna xadiidka abidar iyo imaama sheegay almuhim siy noqotay dadka aadka u badanee boqolka kun ah ruux markuu yimid aan beydka ilaahay ku dawaafin waxaa ka jira caaisho waa haw weyn waa fallaar ku taagan hooyadee inay sheegatana garbay u leedahay waxay tii nabi allow taasaa igu taagan qaala wuxuu idhi fadhab biha ya cabdiraxmaan cabdiraxmaanoo la sii qaad bal caaisho fa acmirha min atanciim tanciim ka soo cumraysii wadalika arrinkaana waxaa way leylat alxasba habeenkii dixjiifkae badxaa u maka la baryahay waadi lmuxasab kadibna halkaas iyo madiina loo sii bixi lahaa xadanii muxamd bnu xaatim wcabd bn xumaydin qaal bnu xaatim wuxuu hi xadana wqaal cabdu ahbarana moxamed bn bakr bursani asdi ahbar bnu juraj u muslim riwaayatu abi zubayr can jaabirin muslim wuu xujaystaa laakiin hadda markuu jaabir xadiidkiisii bilaabay min ariiqi abi zubayr inuu ka wariyo wuxuu ku bilaabay eh, wax ka wariya abu الزubayr can jaabirin ragga ugu xoog badan buu ku bilaabay leyث ibnu sacad can abi zubayr can jaabir wa min asaxi اlasaniid cinda muslim jamaacada culamadana waa sheegaan kadib wuxuu ku xujiyey mutaabic ibnu jurayj idna qawiya ah ibnu jurayj asagu waa min aqwa الnaasi fi riwaayati can abi can jaabir kadibna mutaabaca aan tabar badnayn yuu ku sadexayn doonaa hada min diqati muslim wuxuu isagaa soo sheegay muqadimada baab kasta iyo xukum kasta waxaan ku bilaabi doonaa rag tiirar ah kadibna allow sahal baan daba dhigi doonaabu tiibuu wadaa hadda ahbarna ibnu jurayr cabdilmalik ahbarna abu الzubayr muxamed muslim tadrus almaki annahu samica jaabir bn cabdillahi alansari yaquul dakhala الnabiy nabigaa u soo galay calىa caaisha wahiya tabki fadakara bnu jurayj wey wuxuu sheegay markuu xadidka abu zubayr ka qaadanayay bimili xadiiث اleyth ilى aakhirihi idan ixaala la yidhaahdaa markaad dhahayso waxaad ibnu jurayj lafdigiisa muusan sheegin muslim kulligiiye axaalahu calىa lafdi اleyth lafdigii leyth buu kugu xawilay ayib ilى aakhirihi walam yadkur muusa shin ibnu jurayj maa qabla hada min xadiiث اleyth muhim jiddan wey ibnu jurayj asagu intan beliyu ku gaabsaday intan buu ku gaabsaday oo ah nebi maxamed baa u soo galay caaisho ooyeysa markaasuu maxaa ku helay nabalow intaa dambe oo cumradeedii iyo dhiiggii nabigu ka hadlay iyo cabdiramaan intaa unbuu mujasgu sheegay xadiidkii qaybta hore ee waxaanu ka soo nimid madiino nabi maxamed soo raacnay annagoo xaj soo xidhannay caaishana cumray soo xidhatay halkaa xisaabtaa hore muusan sheegin wey ninka la yidhaahdo jurayj qaybta dambe xadiidku wariya walam yadkul ibnu jurayj muusan sheegin maa qabla haada intan wixii ka horeeye oo min xadii leyt ah raggaas labadee culculus yaa raacay waxadaana abu hasaan almismaciyu abu hasaan almismaci baa noo warramay xadaana mucaad yacni bn hishaam xadaanii abi aabihina waa hisham bn cabdillahi distawaa'i can maطar ibnu طahmaan alwaraa waa nin imaam ah xagga diyaanadiisa iyo cadaaladiisa laakiin xifdigiisa xoogow xufaadda waxay isku waafaqsan yihiin in dacfi ku jiro in dacfi ku jiro ilaah xaafidku uu yidhi waa saduuqun kaiiru اlkhata oo halkaasuu ku gebagabeeyey waa nin iqa'a fii diinihi wa imaamatihi wa cadaalatihi wa fiqihi alla ka cabsado qiimo badanoo weli waraq waxaa loogu bixiyey masaaxiftuu qori jiray kutubta qur-aanka ayuu farguri ku qori jiray markaasuu dadka siin jiray waagu basro joogay masxafka hadda idiin daabacayso warshaduhu iyo mataabicdu laba jirina gacan baa lagu qori jiray laakiin agga xifdigiisa waxaa weeye waa saduuqun sayxifdi baa lagu sheega saa darteed buu gadaalgeey can abi الzubayr can jaabir cabdillah اlansaari radi allahu tacaala canhu ana caaisha fii xajati الnabiy nabiga xajkiisii uu soo xajiyey ahalad bicumratin bay soo xiratay buu idhi wasaaqa alxadiia buu kaxeeya matar baa kaxaynaya xadiidka bimacnaa xadii ley xadiikii leyoo kale lafdigiisibuu kaxeeyey wazaada maar wuxuu ku daray xadiika fi xadii qaala wuxuu idhi waa kordhi wuxuu ku daray qaala wuxuu ihi wa kaana rasuullah rasuulkani wuxuu ahaa rajulan buu ahaa sahlan nugul nabigu nin dabacsan oo ummadda u naxariista oo ladifan buu ahaa suhuuladu hadda laga hadlaayo waa xagga khulqa iyo shamaaisha weeye laakiin marka gaalo loo tago axad ku adag buu ahaa markay saxaabadu sheegeen isagaan ku gaban jiray isagaan iskaga dhigi jiray marka hawsh markay idaxamiya lawatiis oo fooda la isgeeyo ishu dhiigto nabigaan ku gaban jiray laakiin huna waa maxay waa tacaamulkii mucaamalada dumarka iyo basharka ayaa laga hadlaya kaana nabig wuxuu rajulan buu sahlan dabacsanoo nugul buu dumarka u dabacsan idaa hawiyat ashaya markay wax jeclaato oy hawl ku adkayso tacaayasho ama ay ka hesho shaygaasuon xumaan ahayn taabaca acay nabigu ku raaci jiray nabi allow sidaan rabaa nabig wuxuu fiirinaya ma ma xumaanbaa maya soo shay banaan maaha waa u dayn jiray saasaa lagaa rabaa maya yeeli maayo maanta haddaan u oo maanta aan kunkan shilin siiyo berri bay laba kunkan dhihi marka waa in hawsha alla ma fiicin ayib maalinkaad haysana khayr maalinkaad weynaa dammahayaa kugu filan dagaal iyo culays meeshu ma yaal idaa hawiyat ashaya taabacaha al idaay axabad weye axabad min alhawa mar hadday sidaa tacaasho maxay jeclaysata way isku dhejisa hooyade waxay isku dhejisay anugu cumro lama imanin dumarkaadu iyo muslimiinoo dhanna cumro madax bannaan iyo xaj madax bannaan bay wataan ummaddaa boqolka kun iyo ka badana keligii maxaa iga takooray lamaana lamaanay wataane anna lamaanaan rabaa laba muunad baa nabi allow rabaa labadii muunad ummadda ah siisaa iga reebin nabiga wuxuu ihi orod fa arsalha nabigu waa diray caaishu maca abdiraxmaan abibakar buu tiray fa ahallat bicumratin cumray soo xidhatay min atanciim ka soo xidhatay qaala matar wuxuu yidhi abu zubayr wuxuu yidhi fa kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd idaa xajad markay soo xajido sanacad waxay samayn jirtay kamaa sanacad maa nabiy illaah markay soo xaj waagi dambe nabigu xijaabtay khilaafadii saxaabadii dambe abubakar cumar cumaan hadday uun xilli xajoodu waa iska yaraa oo aad bay u xaj yaraayeen ummaat muminiin nabigaa la dardaarmoo yidhi xajlwadac wixii ka dambeeya ha safrina safar dheeroo maka aad u soo aadaysaa ha marka laakiin way xajiyi jireen mana badnayn xajkood khilaafadii saydina cumar bay xajiyeen tii cumaan bay mar xajiyeen ma badnayn wax maxram ay u baahdeenna ma jirin bilaa maxram bay soo xajiyeen qaybo ka mida ah, bukhaari baa baabaysan fi saxiixi fakaana caaisha waxay idhaha xajad markay soo xajido sanacad waxay samayn jirtay kamaa sanacad maca nabiyillaah riwaayadan dambe waa riwaayo aan sugnayn maxaa yeele laba cilaa ku jirto wadaadka matara wuxuu khilaafay hmm, laba xaafid lay bnu sacadiyo iyo ibnu jurayj can abi zubayr faakara maa lam yadkuraahu buu sheegay taasi waa cilo ayagu weliba nin kaloo xaaidsaddex xaafid ah wey abi zubayr isagaa la tafurda hawshan isagaa wax ku raacay oo ku ma jiro taa qodob qodobka labaad abu zubayr lam yasmac min caaisha abu zubayr lam yasmac min caaisha marka saa wadaadkii loodhan jiray eh, alaaudin eh, eh, mxuu ahaa salaaxudiin alcalaai kitaabka jaamicu taxsiil fi axkaami اlmarasiil markuu ka hadlay samaacu abi zubayr can ibni cumara wibni cabaas wacaaisha waa la naqdiyey ibn cabaas ibni cumar adila loo keen wax ka maqlay ama abu zubayr can caaisha lam yabut saa darteed abu zubayr wuxuu yidhi fakaanat caaishatu ida xajat sanacad kamaa sanacad nabiy allah maca nabiyilaahi oo tanciin bay markay timaadaba ka soo cumraysan jirtay hawsha ayadu marka ma sugno qisadan marka ku saabsan cumrada tanciim iyo hawshan uu sheegay iyo culammadu islaamku waxay ka qabaan iyo baxdigaas inaan habeendanba u dibdhigo baa ila quman hadda bilaabo waa dheeraanaya xadiidkaan wadanaya habeen danbaan ku soo noqonaya mise wixii aan hayaan ka sii daaya maxay idanla habeen dambean hawsha khulaasayna insha masale dhib badanoo aad loogu dagaalamo wixii markaa uun idinku aad eh, ya maalkana ku istaaga baabka dhanba warka tanciim xadaana axmed bnu yunis xadaana zuhayr bni xarb cafwan zuhayr mucaawiya aan dhaho abu khayamata aljucfi qaala xadaana abu zubayr labadaa cillown iska ogaada matar oo la tafrido iyo samaac abi zubayr can caaisha oon sugnaanin walidaalika ayuu muslim riwaayadan mutaabacan gadaal ugu keenay ragga aimmadan u hormariyey nimanka muslim difaaca waxay dhaheen ninka la muslim lam yaxtaj biriwaayati abi zubayr can caaisha wainamaa ataa biha fi lmutaabacaati la fi lusuul oo waliba markuu ragga hormariyey ayuu u keenay liyunabiha hadduu doono shuduudkuba tilmaamaya muslim wuu sameeyaa Eh, mucalim imaani wuxuu ihi muslim idaa jamaca uruqa hadduu xadiidka duruqisa uu jamciyo yuqadimu alaqwa falaqwa qaybta u dambaysana wuxuu ka dhigaa mutaabacaad iyo shawaahid ahaan buu u keena xadaana eh, cafan abu zubayr can jaabirin qaala waxadaana yaxmnu yaxya lahu qaala abarana abu khayama abarna abu khayama ninka hore ibn yusuf wuxuu yihi ninkana wuxuu yihi akhbarana abu khayama abu khayama waa zuhayrkii hore wey nina magaciisiibuu ku sheegay nina kunyadiisi زhayr bn mucaawiyaة الjucfi abu khayhamaة الjucfi can abi الزubayr can jaabirin qaal kharajna maca rasuuli الlah nabig baanu la baxnay muhiliina biاlxaji annagu xaj soo xidhannay macanaa waxaa nala jiray annisaau dumar iyo wlwildaani caruur owlaad baa nala socotay intaana waxay xujo u tahay waa raddun cala alxanafiy waman taabacahum oo yidhi ilmaha intuu yar salaadaha la amrhayo ee uu tukanayo waa lagu tababarhaya waa carbin iyo laylin weeye ee ma aha salaad ajir looga qorayo ma aha xajka asagoo yar la xajisiiyana xaj ajir looga qori ma ahee waa xaj la raba inuu barto oo hadhow la qabsado oo lagu laylhayo oo lagu tababarhayo carbin weeye salaad haddii la baro iyo haddii weyse la baro iyo howlahaasoo dhan waalidka waxbarhayunbaa ajir ka heli ee asagu mukalafa ma aha wax loo qaban ma jiro dembina loo qori maayo awaabna loo qori maayo ayb waxaa baabiinaya xadiidkii aanu soo maray imana doona ayaa gabadh dhintay nabi allow ilmahan yarkaa dharaba wiila ku wadatay la soo alihaada xajun qaala nacam waliki ajrun xaj waa asaxahaya aduguna ajir baad ka helaysaa laakiin waxaan muran lahayn ilmaha yarkee xajiyey isagoon qaan gaadhin hadhow markuu qaangaadho weynaado xajatlslaam waa laga rabaa xajkii waajibka ahaa ee faradka ahaa ee arkaanulislaam ku dhex jiray ka gooni baa looga rabaa wax hadda laga hadlahayo xajkan hadda asagoo yar u la yimid ajri ma ka heli mise maya weeye ra'yu jumhuuri asaxaabati wataabiciin wasalafi salxo naam nacam xadiidkana daliil buu yahay haddii caruurtan ajri aan laga helaynin ayaguna xaj ka asaxaynin nabigu soo lugoy ma dhaheen waa reebi lahaa suban sal slam falamaa qadimnaa makata markaan maka soo gallay tufnaa bilbeyti baanu ku dawaafna wabisafa walmarwaan ku dawaaf faqaalna rasuululah man lam yakun macahu hadyun ninkaan xoolo wadin falyaxlil ha xalaaloobo bimacnaa cumraha ku gaabsado intaana ha ku dhammeeyo kadibna ha iska sugo inta laga gaadhayo maalinkii xajka la xidhan lahaa qulnaa waxaa naba allow ayu lxilm xilligeed sheegaysa haddama yaqaanaan in fii ashhuri lxaji cumra lala yimaado min aljaraa'im bay agtooda ka ahayd marba xaj haddii xidhana ilaa la dhammeeyo lagama bixi jirin lagamana jirin qaalna wuxuu hi kullu baan u jeeda xilli dhammaystiran waad xalaaloobaysa bimacnaa waad ka baxaysaan howlihii wax walbaa idiin bannaan ugaarsi baa idiin bannaan dumarkiinni baa idiin bannaan dharkii lagu sargooyo jidhka ama xubnihiisa idiin bannaanee makhiidka ah waxaa idiin bannaan dhiibkii iyo wixii udgoonaa wax walbo qof xaaji ah markuu xajka xidha loo diidi jira waa idiin fasaxan yahay wixii macsi ahaana horaanba mamnuuc buu ahaa qaala wuxuu ihi faatayna الnisaa dumarkii baanu u tagnay waa labisna iyaab dharkii naloo diidan waanu xidhannay wamasisna iiba udugii iyo barfuunkina waanu ismarina waa taabannay falamma kaana yowmu tarwiih maalinkii sideeda markuu ahaaday ahlalnaa bilxaji maalinkaasaan xaj xidhannay haddaba saanbaad yeeshaan wa kafaanaa waxaa nugu fila aawaafu lwalu dawaafkii hore ee saciga hore bayna sabalmarwa ayaa nugu filaaday buui dawaafkii hore ee bayna sabalmarwa ayaa nugu filaadayoo mid labaad maanan soo celinin gaafku ka maxay waa sacyigii sacyiga bens mar waa nagaga filaada weye in maalinka la nimid yaa kii dambe filaad fa amara rasul sal ly slam oo qolyaha odhanaya mutamaticu wuxuu xaq u leeyahay yuu ujeeda kuwan dawaafkan yuu ujeeda kuwan ka wadaa wa kafaana aطawaafu اlأwalu bayna saban marwi muxuu ka wadaa ninkeebuu ka hadlahayaa jaabir qaarin saw ogaada ninka uu sacyigii hore uu ku filaanayo waxaa weeye qaarinka weeye qaarinku hadduu uu la yimaado markuu soo galo intuu dawaafulquduum sameeyo sacaa bayna sabaalmarwa maalinka tobnaad lagama rabo saci lagama rabo dawaaf basaa laga rabaa saci lagama doonayo macnahaasuu jaabir ku caddaynay wakafaana waxaanugu haddaan qaariniin nahay isagoo jaabir qaarin ma ahayn ee kaaga warramahaya ilan ahlna bilxaji saxaabadii badankeed buu ka hadlaaya wakafaana aawaafu alwalu awaafkii koobaad baa nugu ay sacyu lwalu wey bayna sawa almarwa saasuu kugu qayday awaafkii waa lagaa rabaa yowm alnaxri dawaaf lifaada waa lagaa rabaa laakiin sacyigii aad la timid cinda alquduum ayaa kaaga filaanaya sacyigii daba dhici jiray dawaaf alifaada faamaranaa rasul u nabiguna faray sal slm an nashtarika inaan wadaagno hadyigii daaxidii marka la gowracayo fi اlibili wاlbaqar lood iyo geeli kullu sabcati mina fii badana toddobadii ruuxuba hal neefoo geela isla gowracanaya mutamatic maa laga rabaa dhiig baa laga rabaa qaarinna maxaa laga rabaa dhiig toddoba qaarinina waxay isla gowracan karaan neef geela toddoba mutamaticiinana neef geela fii badanatin loodana waa lamid loodu toddobay halkan gashaa ayib marka la marayo baabu alhadi la marayo geeluna toddobuu ku filaadaa laakiin marka la marahayo udxiye iyo caqiiqa la marahayo iyo walqal waa laismaan dhaafaa neefka geela toban buu ku filaadaa shan wiil ama toban gabdhood baa laga gowracaya haddii la israacinayo waa walqal hadii la marahayo laakiin loodu ayadu toban ma gaadhaysa toddobay ku urursanaysaa neefka geela iyo neefka looda isku hilib laakiin xajka hawshaa la fuduudiyey culays badan baa jira waa layska tabaryar yahay safardheer baa la soo galay sahay dhammaad weeye hawsha lo iyo maxaa laga dhigay isku mid maxaa isku mid looga dhigay ayagu geelay tamadan hayeenooy carabtu bumbune loduna agtooda xooguhu waa yar liidaan looda kor loo soo qaday waxaa lala simay maadaama ay ka raqiisanta maadaama ay ka raqiisantao la wada heli karo geel lama wada garan kare waxaa leeyilow waxay u dhigantaa filhadyi waxay u dhigantaa riti bay u dhigantaa halkaasaa naxariistu kaga jirtaa iyo bari gantaalku waxadaani maxamed bin xaatim almaymuun qaala xadaani yaxya bnu saciid alqaطaan can ibni cabdilmalik أخبرnي أبو الزبير عن jاaبر بن عبدالله الأنساري قال أmرna النبي nabigu wuxuuna faray لama أxlalna markaan xalaalownay an نuxrima inaan xiranno xaj maxaan ka xalaalownay cumro maxaan xidhanaa xaj goorma إida توajahna ilىa mina ilaa minan markaan mina u jahaysano markaan ka baxno haddaba markaad sii socdo soma sii xidhataan nin ka xidha looj ku deganaa ka xidha iyo nin masaajidka xaramka ka xidha iyo nin banaanka kore ka xidha iyo nin markuu dhaqaaqa xidhaba marka mina la aadahayn baa la xidhanay qaala wuxuu yidhi faahlalnaa waxaanagu ka xidhannay haddaan saxaabannahay min alabtaxi dixda waadiga togga meeshay deganaayeen wey ma aha lala aadi mahaye saxaabadu badankood meeshay degeen meel buuray ahayd makaadaa baabiyo eber laga dhigayoo la yar ballaadhiyey farqay iyo laagay ahayd marka meeshaa yar dixda galaha oo jilicsan nisii tamuux badan lahayd bay saxaabadu degeen meeshay deganaayeen bay ka xarmadeen minayna aadeen aduguna loojkaa degantahay baad ka qabaysan kana ka xidhanaysa horad u ama markaa nafaqaad ama baabuur raac ama lugi aday ku taalla mina inoo ballan min alabaxi ay min badxaa'i makaad loo waadi lmuxasab buuna ku dhegan yahay xadaanii muxamed bnu xaatimin qaala xadaanii yaxmd saciid alqataan can ibni jurayj cabdilmalik وxadثna cبد بن xmaydin أhbarna mحamed بن bkr الbursani أhbarna بن jurayجi qال أhbarnي أbu الزubayr أنhu samca jaaبir بن cبd لله الأنsاr yquul lam yaطف النabiy nabigu ma dawaafin walaa asxaabuhu iyo saaxiibadii bayna safa walmarwati ilaa tawaafan waaxidan daqiiq jaabir nin ka daqiiqsan soo guurintii xajka nabiga lama heli nin yaroo dhallinyaro fahmo badan buu ahaa ayb nabiguna si goona iskugu xidhnaayeen abiibu gooni u jeclaa wuxuu nabi maxamed i saaxiibadii mayna sacyaynin bayna samarwa ilaa sacyan waaxidan waa qaariniinta buu ujeeda abubakar iyo cumar iyo saxaabadii la midka ah maxaa dawaafulkhuduum bay la yimaadeen wasacaw bayna safaa walmarwa sacyigaasaa kaga filan sacyigii dhici lahaa yowmu naxari bacda dawaaf ifaada iman lahaa ma isfahno wax kale looma jeedo walaa asxaabu bayna sabmur ilaa awaafan waaida ay ilaa sacyan waaxidan hal sacyan bay la yimaada zaada wuxuu kordhiyey fii xadiii muxamed bakar wuxuu ku daray ninka cabdixumeyd la yidhaahdo awaafahu lwala buu yidh asagu lam yauf annabiyu walaa asaabu bayna sabmur ilaa awaad meeshayd ilaa awaafahu lwala awaafkiisa hore mooyeen oo u jeedo sacyigii hore baabku waan gaari karaa ma caglaa xagla miyaa balalkan xadiiثan ku daro وxadثnي محمد بن xاaتم قال xadثna يحيى بن سعيid القطان عن بن jurayج cabdالmلك قال أhbarnii cطاء xadiikii abu زubayr baa ka soo wareegaya abu زubayr buu soo waday hadda wuxuu u wareegay jaabiro taabici kale xadii ka qaadanay أhbarnii cطاء بن أبي رباح iبن jurayجna wa min أثبت الناس في cطاء qaal wuxuu hi caطaa samictu jabna cabdillahi alansariy yaquul isagoo leh yaan maqlayba fii naasin kaanuu macii fii naasin dad dhexdoodoo kaanuu macii ila socday adaa wuxuu le markaan wax ka maqlahayo keligay ma ahayne ardo kalaa ila joogtay buu ka wadaa caطaa samictu jaabir ibna cabdillahi baan maqlay fii naasin maci ay fii naasin kaanuu maci ardaa ila qaadatay wey oo ila joogta taabiciin kale ah qaala jaabir wuxuu hi ahlalnaa asxaaba muxamadin waanu soo xidhanay xajkii asxaaba muxamadin anu haddaan nahay asxaabtii nebi maxamed waa takhsiis baa lagu kordhabay bilxaji baanu soo xidhannay khaalisan waxdahu isagoo mutaxan oo saafi on waxba ayaan xaj soo xidhannay qaala cataa wuxuu yidhi qaala jaabirun faqadima الnabiy nabigaa soo galay maka sibxa raabicatin iyo subxa raabicatin saadka la hoos dhigo iyo in la godoba waa la akhriyaa labada waa la xarakeeya aniga hadda sibxa ii qoran subaxna rag bay u dhigantaan ilhayaa aroortii afraadoo madad min dilxija aroortii afraade dilxija ayaan soo gallay buui oo markaa axad ah ama sabti ah ayib calaa khilaafin fa amarna wuxuu nafray nabigu an naxila inaan xalaalowno qaala cataa wuxuu yidhi qaala jaabir qaala nabig wuxuu wa asiibu nnisaa xalaalooba dumarkiinina u tago barakaysta qaala cataa wuxuu yidhi walam yacsim aa walam yacsim calayhim kuma waajibinin dumarka in loo tago maka la waajib maaha waa nin iyo damaacigii dareenkii ku xidhanta waajib ma aha loo qaadanin fiqi daahiriya aljaamid iska ilaali ba walam yacsim kuma waajibinin calayhim cala asaxaaba ityaana anisa walaakinase yeeshee axallahunna lahum uu baneeyo wixii laydinkaga xarimay xajka xajkii cumradii waa dhammaysan iyo ixraamkii waxaa weeye waa idiin fasaxaya loo jeeda faqulnaa waxaan nii buui haddaan jaabiranahay lamaa lam yakun bayna wa bayna carafan nabigabay xoogu howshii go'aankii uu siiyey bay ka hadlayaan saxaabadu tacliiq lamaa goortii lam yakun uusan ahayn baynana annaga inta ka dhaxaysay wa bayna carafa uusan noo dhaxayn ilaa hamsun shan maalmood markay carafa shan maalmood naga xigto amara nabi wuxuuna faray an nufdiya inaan u galmoonnoon gaadhnoon u tagno ilaa nisaaina dumarkanagi hawshaan ayagu marka waxay u arkaan inaysan iicnayn bay u arkaysa fijaahiliya hadda laakiin sharci baa yimid waa la isbedelay oo fa natiya aanu tagno carafata aan tagno taqtura iyadoo goboleed aho da'ayso madaakiruna xubinka annaga taranka almaniya ay mini ka socoto yani waxay isu dhowaynayaan saddex beri afar beri ka hor aduu waa islaanta u tegay haddana carafa istaag hadduu dakarkaadi xubinka adiga uu diliqlaynhayo uu ilmaynhayo ma fiicnay dheh warka waad faantamay way u jeedaan yani waa in la kala fogeeyay leeyihin hawshaa carafo markaad istaagayso islaaniya bilcan waa inay kugu dambayso waa hore warkaasay wadaan qaala caطaa wuxuu yidhi yaquulu jaabir warkan dambe fana'tiya carafata taqطuru madaakiruna almaniya wuxuu ka wadaa yaquulu jaabir ayu shir qaalo oo ficil ah ama ishaaraha way timaadaa yaquulu jaabir biyadihi gacantiisu ku tilmaamay buu yidhi dakarka anigu uu daahay ku tilmaam fartiba ku tilmaamay xubinka taranka markuu ardayga xadiidka siinayay waxaana keenaysa hadda ardayga wax loo caddeeyaa la rabaa howlaha mararka qaarkood afka aan lagu dhufan karin gacanna aan lagu tilmaami karin baad ku qasbanaanaysaa maadaama saxaabadu mar ay samaynayaan yaquulu jaabir biyaddi gacantiisa wuxuu ku sameeyey kaanii waxaad moodaa haddaan cataa ahay anduru inaan eegayo ilaa qowlihi ay ilaa ficlihi wa ishaaratii biyaddi gacantiisa uu ku ishaaray xubinka taranka yuxarikuha asagoo gacanta dhaqaajinaya xuga taranka oo mini ka socoto ayuu gacantiisii farihiisii jaabir ku tilmaamay oo ugu tilmaamay ardaygiisii ahaa cataa wuxuuna soo dhowaynayaa galmadii waxuu nabigu isku dhoweeyey buu leeyahay carafa istaaggeedii walxaju carafa qaabkay u qoonsadeen buu rabaa inuu kuu tilmaamo saxaabigu ee xukunkiisu banaa sal slam xilliga tashriica uu degayo waxaa bannaan axkaamta iyo nabigu amarkiisa mararka qaad kuu bannaan inaad adugu aad waxa kula qumaan ama aad tacliilkaada aad ila cadu tashriic wey marka ayada ah in lasoonabalow sidaa miya saa miyay haddaan dhana ka warrama naskhi baa jira axkaamtaa la bedelaya yamxu allahu maa yashaa wa yuhbit weeye way furayd bacdamaa tama sharcu laakiin ninkii enen ka keeno xukumka sharciga he annaguna waxaan enen ka keenaynaa islaamnimadiisa qaala wuxuu ihi faqaama nabiyu fiina in mascuugun buu nabigu intuu saxaabadu u sheegay ay talabixin ka bixin kadibna ilaahay uu bedelay subxaana wa tacaala waxaa kala duwan cahdu tashriiciyo bacda inqiaaci atashriic waa kala duwanta nabi maxamed baa dhexdana ka joogsada markii eeddaa ay soo gaadha iyo bushiga ay saxaabada nabigu maqlay la istaagay khudba nabigu wuxuu yidhi faqaala nabigu wuxuu yidhi qad calimtum muslimiina waad ogaateen waxaad ogtihiin yaqiin ogtihiin annii anugu atqaakum lilah maanaad hadda igu halqabsanayso ay leedihiin xubinka annaga uu qoyan yahay miyaan carafa istaagaynaa ma idinkaa la iiga dhow maanaha la idinka aqaanaa mise idinka iga yaqaan annii atqaakum lillaah waxaad og tihiin axadka alla ogu cabsi badan inaan ugu ahay wa asdaqukum midka idinku runsheeg badan ee diinta ka runsheegaan inaan ahay wa abarukum midka ilaahay idinku baarisan ee ilaahay ogu adheecid badan ugu ixsaan badan inaan ahay alabar alasdaq aladqa aniga weeye maxaad ku keentay marka hawlaan taqwo iyo biri ahayn inaan idan faray seed u tuumi kartaa loogu dhigay meelaysan u soconin baa loo sii qaadaya saxaabadii aad baa loo canaanaya biri iyo taqwo iyo maysan ka aragay ayagu waxay rabeen un keliya loo kala fogeeyo nabigana maysan tuhmine nabiguna ayaga dabcinuu u dabcinaya darteed hawlaha iskaga dhoweeyey bay u arkayeen taasay marka ka murmeen nabiguna waa dhan kale u dhigay leanna waxaa weeye geeslaadhee kulaylkaa lagu gooyaa hadda shubada haddaan bilaaba lagu jarin way taagnaanaysa walowlaa hadyi soo kaxay haddaysan jiri lahayn la xalaltu kamaa taxilluun waxaan u xalaaloobi lahaa saad u xalaalowdeen uga baxdeen cumrada walow istaqbaltu min amri hadda hadaan ka hortegi lahaa taladaydana mastadbartu wixii aan soo dhaafay aan ka hortegi lahaana lam asuqi lhadyi hadyi ma soo kaxeeyeen bimacnaa waa maxay xajkii haddaan hadda bilaabi lahay oo xukumka hadda inoo bilaaban lahaa oo hawshii lasoo dhaafay dib loogu noqon lahaa hadyi ma soo kaxeeyeen sidiinoo kale aan yeeli lahaa waxaa kaloo meesha ku jira muhiim jiddan in low aad isticmaali karto arrin diimeed markuu yahay hawl fiican baa ku dhaaftay hawlaa ku dhaafay jihaad baa ku dhaafay khayr ummadda maanta haddaaow bay furanta markaas fa faina low taftax camala shayطaan waxay khusaysaa arimaha adduunyada ku dhaafay markaad ka qoomamayn ama aad ka shallaytoon laakiin arrin diimad hadduu yahay wuu furan yahay maxaa yeele khayr badan baa ku dhaafay adduunya wax loo shallaytoodo oo loo qoomameeyo ma aha laakiin diin iyo khayr ku dhaafay iyo camal saalixa oo khayr badan farta dhexda laga qanina laba kaleba ma kale iskuma khaldo faxiluu nabigu xalaaloobi war anugu maanic baa igu qumaye oo haysto hadiye idinku hadimaydan soo kaxaynin xalaaloobi faxalalna waan xalaalownay wa samina wa aacna nabigu warkiisi baan maqalnay waan u hogaansannay qaala cataa wuxuu yidhi qaala jaabir faqadima caliyun cali baa soo galay oo ka yimid yaman marka nabigu soo xajinayo cali wakiil la sanad ka hor loo diray yaman asagoo amiira xaggana qaadiya xaggana daaciya adaayaad fara badan baa yaman ku qabsaday oo waxdar uu ka dhigay markuu nabigu diray wakiila dardaarmay u duceeye xabadka ka dharbaaxay kadib nabiga inuu sanadkan xajir hayo maqlaa asagoo yaman jooga wuu soo dhaqaaqay maku soo aaday dhexda makuu marayo wuxuu miiqaadku sooga ilaahayow waxaan xidhay wuxuu nabigu xidhay buuhi ma ogaadana ugu xidhay halkaasuu kaga daartay oo kala xidhay markuu maka yaali maxaad soo xidhatay nabi alla waxaad soo xidhataan soo xidhay buui saasaad yeesho hadi ma wadaa saas yeel baa layidhi faqadima caliyun cali baa ka soo galay min sicaayatihi ay min wilaayatihi wilaayadii imaaradii uu gacanta ku hayay buu ka yimidoo wuu soo xajiyey sicaayada hadda lagama wado tii zaka ururinta ahayd inuu caamil ka noqdo oo sadaqa sowri lagama wadee sicaya waxaa laga wadaa wilaayadii imaaradii cali waa reer bani haashim loomana ogolo inay sadaqa ururiyaan caamilna ka noqdaan ama qaataan wakii nabigu ka soo diiday wiilkii fadl ibnu cabaas ahaa iyo ka soo diiday hee rabiica bni cabdilmualib waad garanaysa wiilku dhalay ee abadan nooma bannaano somogidiin ana sadaqata laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamadin saaciran kama noqon kartaan mana qaadan kartaan laakiin qaab kale idinku guurinhayaay hebel u taga aad soo marteen baan ilahaya faqaala nabigu wuxuu ihi bima ahlalta maxaad caligo soo xidhatay qaala wuxuu ihi bima ahalla bihi الnabiyu nabigu wuxuu soo xidhay baa loo soo xidhay buuri faqaala lahu rasul sal slm faahdi haddaba marka hadday sidaa tahay xoolo gowrac oo hadyi keen wamkut nagow xaraaman ee muxriman qaarin baad isu badasho wax soo xidha soo xidhatay hadyi waa inaad keento anu qaarin baanay hadi see buu keenaya makuu ka iibsaday hadiga bannaanka lama soo iman makuu ka iibsaday qaarin baad soo ceeatay waayo hadda xoole la yidhi muxrimna ahaw ilaa yowmu laga gaaray qaala wuxuu idhi saxaabigii jaabir ahaa waahdaa lahu caliyun hadyan waahdaa lahu caliyun hadyan buu nabigu hadya cali baa xooluhu keenay badnaa wax ka a ah qayb buu nabiga siiyey nabiguna qayb boqol halaad wakii nabigu gowracad garanaysaan afartan loo keenay lixdan asaguu bixiyey waahdaa caliyun baa u hadiyey lahu linabiyi hadyan buu u keenay xoolo u keena badanoo gowraco geela ku daro nabigu gowracay faqaala suraqa wuxuu yidhi ibn maalik e, cafwan suraq ibn malik ibn jucshum yaa rasuul allah alicaamina hada am liabadin faqaala liabadin masale muhiima jiddan weytanna suraq ibn maalik waa nin su-aalo fiican buu waa nabi allow hawshan maanta aan samaynay intaan xaj soo xidhannay xajka inaan bedello oon cumro u bedelno oon cumro acmaashada la nimaadno oon ka xalaalowno oon iska tamashlayno hadana hadhow maalinka aad aan xaj xidhanno fasku lxaji ila alcumra ma sanadkan bay gooni ku tahay mise waa xukum sharciyaho muslimiintu ilaa qiyaami saaca ay ku dhaqmahayaan su-aal muhiima ah wey wuxuu nabi allow alicaamina haada ma sanadkaanagunbay hawshan khaas ku tahay am liabadin mise waa welige faqaala nabi wuxuu idhi waa weligeed wey hawshu ummadoo dhan bay u taallaa idinka idiin taallaa intaad nooltiin baad ku dhaqmaysaan ilaa qiyaami saaca hawshaan annaga shaaficiyaa iyo jumhuuriyo xanafiyo iyo maalikiyo jumhuuru fuqahaa way ku margadeen say ugu margadeen u diideenna iyo hawsha aan ballanqan inaan faahfaahiyana waa inu habeenta insha allahu tacaala wallahu subxana wa tacala aclam